bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين slى اllه وslm عlى نbyina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الbخariي raximh اllah taعalى bab man lam yuwaaجih الnasa bkalaamih baabu bayaani xukmi man qof xukunkii caddayntiisii buu u baab yahay lam yuwaajihi الnaasa dadka aan ku wajihin bikalaamihi warkiisa ay xayaa-an minhum xishood uu ka xishoonayo darteed yacnii warka aan iyaga toos u dhihin oo aan war adag kala hor imaanin dadka xishood iyo sariig uu ka sariiganayo darteed dayib tarjamadan oo kale uu tarjamtay imaamu albukhaari saxiixiisa kitaabu اladab oo wuxuu yidhi baabun man lam yuwaajih الnaasa biاlcitaab qofka aan dadka kala hor imaanin eedda iyo canaanta oo xoogaa yacnii si guud ka dhigo oo aan toos u abbaarin macnaha ku jira sidaas ayb qaala xadahanaa cumaru bnu xafsin wa huwa eh, cumaru bnu xafs bni giyaath qaala xadahanaa abi wahuwa xafs bnu ghiyaah alqaadi qala xadahanaa alacmash qaala xadahanaa muslimun wahuwa muslim bnu subayx abuduxaa weeyaan oo muslim bnu cimraan ma aha can masruuqin wahuwa bnu اljdac qaala qalat caaishatu sanaca الnabiyu slى اllahu عalayhi waslama shay-a nebigu waxbuu sameeyey farahasa fiihi waa uu ruqseeyey fatanazaha canhu qowmun dad ayaa marka arrintaasi ka fogaaday oo markaa yacni ka dheeraaday oo tanazuh ka sameeyey shaygaasna marka riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan inuu ahaa nin baa nebigu yimi sal alla ly slam markaasuu weydiiyey anoo soon rabo ayaan subaxdii soo waaberisanaya anoo junub ah ma soomayaa markaasuu yidhi haa iska soon markaasuu nebigu yidhi aniga lafteyda waagaa ii bariyo anoo junub ah waanan soomaa markaasuu wuxuu yidhi rasuul allow adigoo kale maan nahay markaasuu nebigu hadalkan yidhi marka maa baalu aqwaamin yatanazahuuna can shayi asnacuhu wax aniga aan samaynaya say dad isaga dheeraynayaan oo iskaga fogaynayaan oo iyagu ay uga u dhibsanayaan oy uga fogaanayaan anaaba samaynayo yuu yihi nabiga sala alla ly slam qisadaas marka inay tan tahay baa dhici karta marka shay-anta macnahaas in lagu macneeyo amase saddexdii nin ee guriga nebiga tegay ee markaas yidhaahdeen salaadiisii iyo waxaas weydiiyey markii dambe yidhaahdeen intay iska dhaadhiciyeen nebiga isaga waa loo dembi dhaafay cibaado badanna isaga yacnii aada uguma baahnay is markaasay iyagu yidhaahdeen ama inii midkood wuxuu yidhi ama inii fa usalli leyla kullahu walaa arqud habeenkao dhan waa tukanaa ma ma seexanaayo mid wuxuu yidhi hawaanka ma guursanaayo mid kalena wuxuu yidhi ama ana fa asuumu walaa ufdir waa kii marka nebiga canaantay uu yidhi faman ragiba can sunnatii falaysa minii ayb laakiin qisadaas horay u dhowdahay leanna siyaaqu saasuu aada u tusayaa fabalaga dalika annabiya sala allahu calayhi wasalam arrintaa nebigay gaartay fakhadaba waa qudbeeyey faxamid allaha allow ammaanay uma qaala maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yatanazahuuna iska dheeraynayaan oo ka fogaanayaan can shayi shay asnacuhu aniga aan samaynayo dad shay aniga aan samaynayo tashadud intay sameeyaan ka dheeraanaya maxay yihiin marka maa baalu aqwaaminta waa maxalu shaahidka dadkii nebiga toos uma canaananine maa baalu aqwaamin buu yidhi si guudo u hadlay marka nebiga sal ll slam oo wuxuu yidhi dad xaalkoodu waa maxay waxay waxaa samaynayaan ninkiina waa isfahmayaa u xumaantii waa ka joogaa mana la ceebeynin oo dadkiina kuma ceeboobayo waa usluub aada u qiimo badan oo aada u fiican waayo dadka in lagu yacni waaniyana ay tahay qaabkaasuuna nebigu u badnaan jiray salawaatu wasalaamuhu calayhi oo badanaa wuxuu dhihi jiray maa baalu aqwaaminta marmar waa dhacdaa qofku toos oo wax yidhaahdo laakiin waxaa ka badnayd asalkuna uu ahaa sidaan inaan dadka hadalka toos looga horkeenin fawallaahi baan ku dhaartay innii aniga la aclamuhum billaahi kan ugu aqoonta badan baan ahay alle yacni anaa alla ugu aqoonis badan iyaga wa ashadduhum kan ugu darnaan badan baan ahay lahu lilaahi alleh khashyatan xagga cabsidana anaa ugu alla ka cabsi badan meeshaa marka waxaa ka muuqata yacni wuxuu leeyahay alquwatu alcilmiyatu waalquwatu alcamaliyatuba anaa isku waa waa dhammaystiray quwadii cilmiga iyo midii camalkaba anaa ka badan wax aniga marka aan samaynayo ayagu inay ka dheeraadaan oo ay taxaruj iyo ka dareemaan nuqsaan aaday qalad u tahay macnaha ayb oo labadaas macnuu marka tilmaamay oo la aclamuhumna waa quwa cilmiya wa ashadduhum lahu khashyatana waa tii camalka qaala alimaamu اlbukhaariyu xadahanaa cabdالraxman bn اlmubaarak wahuwa alcayshiyu aلطufaawiyu hiqat qala xadahanaa xamaad bnu zayd can salmin اlcalawiy wahuwa salm bnu qays alcalawiy اlbasriyu ضaciif ninkan waa ضaciif rawaa lahu اlbukhaariyu fi ladab اlmfrad wabu dawuud wالtirmidiyu fi الshamaa'il wالnasaa-iyu fi camal اlyowmi wاlleyla can anasi qaal kaana الnabiyu sal ll ly slam nebigu wuxuu ahaa qala maa yuwaajihu waxaa yarayd in uu ku wajahayo alrajula qofka bishayin shay intuu ku wajahayaa yarayd shayga oo yakrahuhu qofka uu dhibsanayo nacayo fadakala calayhi yowman rajulun maalin nin baa usoo galay wa calayhi atharu sufratin isagoo markaa isku soo dharoobay zacfaraan ama yacni barafuun jurmi leh markaa yacni midab leh barafuunka midab kalena badanaa naagaha ayaa yuu barafuun u yahay barafuunka ragga caraf buu leeyahay bes isaga marka shay marka wuxuu isku soo dharoobay jurmi lahoo diib ah falamaa qaama markuu kacay qaala liasxaabihi asxaabtiisuu ku yidhi low hayara ninkan hadduu sidan doorin lahaa ow nazaca ama ou iska fujin lahaa iska dhaqi lahaa waxaan lakaana xasanan low hayara haadihi sufrata hadduu doorin lahaa ow nazaca ow qaala nazaca ayb marka warkii kalama hortegin bal dadkiibuu u farayo marka wuxuu leeyahay war ninkani hadduu sidan yeeli lahaa baa khayr badnaan lahayd war toos a ah maaha marka warkaas xadiidkan abu daawuud laba meeluu kusoo saaray kitaabu tarajul uu ku soo saaray baabun fi lkhaluuqi lirijaal barafuunka markaa jurmiga loo laysku dharoobo ragga inay isku dharoobaan ayuu kusoo bixiyey min ariiqi xamaad bni zayd can salmin meel kalena kitaabuladab buu kusoo saaray can xamaad bni zayd can salmin baabu xusni اlcishra dhaqan wanaagga baabka ah dhaqan wanaagga hadda tan waa mid hadda uu bukhaarina uu u keenay meeshaan nasaa-ina camalu lyowmi walleyla ayuu kusoo saaray kamaa fi sunan اlkubraa can qutaybata can xamaad bni zayd can salmin waxaa kaloo war labaad uu soo saaray nasaa-i min طariiqi isxaaq bni raahuuya can sulaymaana bni xarbin can xamaad bni zaydin can salmin intaas oo dhan marka waxaa dareemaya xadiidkan duruqdiisa uu ku yimid oo dhan ninkan salmin baa ku jira salmu bnu qays alcalawi ayaa ku jira daciif ah kulligood waa min ariiqi xamaad bni zayd intaan aragnay ayb riwaayada dambe oo sulaymaan bnu xarbin oo nasaa-i waxaa xadiidka aakhirkiisa wuxuu ahaa wa kaana rasuulu llahi sal lla ly yuwaajihu wa kaana rasuulu llahi sal ll ly slam laa yuwaajihu axada fii wajhihi bishayin riwaayada dambe waxay leedahay anas baa wuxuu yidhi nebigu wuxuu ahaa qofna inuunan toos kala hortegi jirin waxba oo dadka yacni si guuda wax ugu sheegi jirayo qofka toos uma dhaleecay jirin macnaha waana midda hadda baabkan munaasabka u ah marka ninkan maadaama sidan uu yeelay anas baa marka waxuu ka fahmayba sidan xadiidkan marka waa daciif oo sanadkiisa waa daciif ninkaas salmu bnu qays alcalawi ayaa ku jiro laakiin kii horaa ku filan baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yidhi liaakhara mid kale yaa munaafiq munaafiq yahow fii ta'wiilin ta'walahu markuu sidaa dhahayana iska dhihi iskama dhihine waxbuu ta'wiilsadayoo way la noqotay wax saa'iqa oo arrintaa ur u bannayn karana meesha waa yaallaan ayb marka hore ta'wiilka in la fahmo waayo ta'wiilka laftirkiisa fii ta'wiilin ta'awalahu markuu leeyahay maahan ay ta'wiil maaha ee ta'wiilka muctabarka ibnu xajar wuxuu leeyahay waa midka luqada carabigana asal ku yeesho wej cilmi ahna leh labadaas in laga hela shaygan ninkan markuu sidan u malaynayo waa in luqadii carabiga wej ku leeyahay wej cilmi ah oo anfacayana inuu jiro ta'wiilkaas kitaabu istitaabati lmurtadiin kitaabkaasuu sharaxa ugu dhex sheegay ibnu xajar marka fii ta'wiilin ta'walahuda maahan taawiil aan macno lahayn macno ku dhisnayn ma laga hadlayo ee ta'wiilka laga hadlayo waa taawiil cilmiga dariiq ku leh isagoo marka ahlu cilmiya waxbuu ta'wiilsaday waxbaa u muuqday ninbuu marka ama gaalnimo ku xukumay ama yaa munaafiq buu yidhi xaqiiqduna sidaas ma aha waa badbaadayaa ninkaas culumadaa marka leanna ijtihaaduu leeyahay isaga ta'wiil saa'iqana wow haystaa laakiin ninkii aan ta'wiil saa'iqa haysanin ama aanba wej cilmiyaa la yidhi ninaan cilmiba shuqul ku lahayn isaga kuma jiran qala xadaanaa muusa wahuwa muusa bnu ismaaciil atabudakiyu qala xadaanaa cabdاlcaziiz qala xadaanaa xusayn can sacd bni cubaydata wahuwa sacd bni cubaydata asulamiy alkuufiyu hiqat can abi cabdiraxmaan asulamiy wahuwa cabdullaahi bnu xabiib qaala samictu caliyan ayaan maqlay radia allahu canhu yaquul bacahani nabiyu sal ly slam nabigaa idiray aniga iyo wazubayra bna alcawaam iyo zubayr bnu lcawaam ayib anigi zubayr ibnu lcawaam buuna diray wakilaanaa faarisun labadeennana aan fardo wadanno fa qaala wuxuu yidhi indaliquu taga xataa tabluquu ilaa aada gaartaan rawdata kadaa wakadaa maalheblaayo rawdadu waa beer iyo biyo iyo meel loo cagaar cagaaran meeshaas marka aada gaartaan meesha uu hadda kadaa wakadaa leeyahay ibhaamiyeyna bacdi riwaayaad baa fasireenoo rawdatu khaakh ayaa la dhahayay rawdatu khaakh ayb wa biha imra'atu naag ayaa ku sugan meeshaas macahaa kitaabun warqad baa maceeduy wadaa min xaadibin bay ka wadaa ila lmushrikiina bay u wadaa fa'tuunii biha iila imaadoo keena fawaafaynaahaa waan gaarnay tasiiru calaa baciirin lahaa iyadoo ku socota rati ay leedahay xayu wasafa lana nabiyu sala alla ly slam meeshii nebigu uu noo tilmaamay baana ku qabanay nebinimadiisa feeri marka waa loo waxyooday faqulnaa waxaan nidhi alkitaabu aladii macaka kitaabka adiga macaada ahaaday aaway ayna alkitaabu aladii macaka qaalat waxay tihi maa macii kitaabun wax warqada aniga macayga maaha ninoo ma wato fabaxahnaaha waa baarnay iyada iyo wa ratigeediiba waa fatashnay fa qaala saaxibii saaxibkaygii wuxuu yidhi waa zubayre maa araa aniga ma arkayo faqultu waxaan yidhi maa kadaba annabiyu sal lla ly slam nebiga been ma sheegin waladii nafsii biyadihi baan ku dhaartaye allah nafsaday nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtee la-ujaridannaki waa ku qaawinayaa aw la tukhrijannahu waa soo bixinaysaa wax kale kama dhexeeya ama waa ku qaawinayaa ama waa soo saaraysaa fa ahwat biyadihaa gacanteeday la laacday oo la jalleecday ilaa xujrat ilaa xujsatihaa guntigeeda meeshaas marka guntiga u abay gacanta la aaday wa calayhaa isaarun ayayna wadatay gorgorod ama yacnii wax hoos laga qaato suufun ah fa akhrajat way soo bixisay bacdi riwaayaatna halkaasay kasoo bixisay ayay leeyihin fa akhrajat way soo saartay faatayna nabiya sal ll ly slam nabigaan u nimid faqaala cumaru arrintii marka waa fashilantay markaasuu cumar wuxuu yidhi khaana allaha warasuulahu waalmu'miniin xaadib allow khiyaanay rasuulkuu khiyaanay mu'miniintau khiyaanay marka nifaaqa meeshaan waay marka hadalkan baa wuxuu u dhigmayaa munaafiq huwa huwa caynu nifaaq waay allow khiyaanay rasuulkau khiyaanay mu'miniintiibau khiyaanay macnaheedu waa munaafiq waayo warkaas macnihiis bukhaari marka munaafiqu tarjamtay ereygan keenay waa isku fasiraya bacdi riwaayaatna waaba ku timid badacnii adrib cunuqa hada almunaafiq bacdi riwaayaatna waxay leedahay inahu qad kafara billaahi allow ku kufriyey rasuul allow riwaayad sariix wada ah mid xaaris ilacwar can caliyin ayaa iyada waxay leedahay inahu qad nakatha wadaahara acdaa'aka rasuul allow ninkaani ballantiina waa ka baxay cadowgaagiina garabu u noqdo waa kaalmeeyey ayb riwaayadaa laakiin xaaris ilacwaraa ku jiro ayaa ku jira ayb maxalushaahidka marka meeshaas waa dacnii iga tag adrib aan garaacee cunuqahu luquntiisa aan qoorta ka jare meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa cumar iyo saxaabada dihnigooda waxaa ku jiray qofka jariimadan oo kale geystaa inuu dil mudan yahay gaalna yahay diintana uga baxaayo leanna lowla haddaynan ku jireen cumar kuma dhiiradeen arrintan rasuulkiina ma dhihin war arrintan gaalnimo maahan cumar ka bax maunan dhihine ee wuxuu yidhi xaatib baa cudurdaaraa la siiyey macnaheedu waxay tahay lowlaa cudurdaar ounan jiri lahayn ficilkan ficil gaalnimo noqon karo waa yahay wou u qiray nabiga sal ll ly slam meeshaasna meeshana marka xadiidkana war aad u badan baa ku jiro waxayna culammada uga hadlaan jaasuuska xukunkiisu muxuu yahay jaasuuska laga hadlaana waa jaasuuska muslimka gaalka wark isaga war ma leh kaas inuu gaal yahay waaba gaal ee jaasuuska muslimka ah hal yakuunu kaafiran wahal yajuusu qatluhu ama hal yataxatamu qatluhu meelahaasay ka hadlaan imaamu shaafici waa kitaabul um su-aal ahaana loo weydiiyey eh, qaab su-aalo usoo cardiyey eh, markaasu wuxuu yidhi jaasuusnimadu wuxuu tilmaamay kufri aqbaxa shay aqbaxoo kufrigana waa ixtimaashaa suuragalay ku tahay keyrkeedna eh, waa suurtagalay ku tahay oo ruuxa jaasuuska muxtamal inuu gaal yahay inuunan noqoninna waa suuragal mar hadday ixtimaal ku wareegaysana isaga marka wuxuu yidhi mana la dilaayo gaalnimadiisana ma cadda isaga warkiisa iyo wuxuu yidhaahdaana loola laabana falqowlu qowluhu macnahaasuu marka shaafici uu tilmaamay marka isagu ma dhihin meesha boqol kiiba boqol gaalnimo maaha ma dhihin khilaafka maba imaadeenba haddii ixtimaal ounan jirin ee isaga wuxuu leeyahay ixtimaal waxba laguma gaalaysii karo saasuu shaafici isaga taagan yahay a'imada qaar cabdullahi ibnu wahab iyo ay ka mid yihiinna jaasuuska agtooda gaalow ka yahay masaladaas marka jaasuuska waa isku qabteen marka ahlu cilmiga nin kastaana qisadan cumar buu si u fiirinaa shaafici markii la yidhaha arrintan daliil ma u haysaa haa buu yidhi nacam daliilkaaga muxuu yahay xadiidkaanu keena marka xaaib qisadan xaaib a'imada kalena qisada xaadi bay keenayaan waxayna u keensanayaan nebigu cumar ma dhihin war arrintan gaalnimo maahane joog ma dhihin xaadib laftiisa arrin aan gaalnimo ixtimaali karin marka nifaaq iyo kufri loogu tuuro waxaa kaga filnayd inuu yidhaahdo war arrintan gaalnimo maahane u kaadi arrintu haddaynan ixtimaali karin cumarna ma dhaheen rasuulkana kama aamuseen xaadib laftiisana shib iskama dhaheen leanna zino qof in lagu gaalaysiiyo suuragal maaha isla markiiba waa ka jawaabi karaa waxau dhihi karaa war zinadu gaalnimo ma aha iyou dhihi karaa arrinkan laakiin waxaa qumuudkan geliyay ixtimaalaadkaas dayb ay ku imaan karto bacdi nnaas baa marka qisadaa intay sidan usoo qaadeen qisadan xaadib iyay waxay ku dareeriyeen qof kasto oo markaa yacni gaal kaalmeeyo kuna kaalmeeyo wax muslimka dhib u ah iyo diinka markaasi waxay yidhahdeen shaafici baa wuxuu qabaa qof kasta oo gaal kaalmeeyo wax muslim dhibaayo diinka dhib ku ah gaal ma aha waa dembi kabiira un marka qof kastadaas shaafici arrintaa waa been abuurad lagu been abuuranayo hal mas ka jawaabay suuro oo jaasuuska bis-an ah kitaabul umkay ku taallaa su-aashana jaasuusay ku timid isagana jaasuus unbuu ka warramay wax kale kama warramin idan marka suuradan jaasuuska haddii inta lasoo raro nin macno kasta diinta kula dagaalaya la yidhaha hadduu hadduu yidhaha aniga ma necbi diinta waa laga aqbalaa haddii la yidhaha waa dhibaato hadduu diinta aaminsan yahay muxuu ula dagaalamayaana qof aaminsan diinka lama dagaalamayo leanna iimaanku ama yacni nebiga alle diinka yani iimaanku wuxuu keenaa muujibu likraam ikraamaa ku jiro iyo ma waxa uu qofku rumaysan yahay alle iyo rasuul iyo diinka iyo qur-aanka iyo waa waa la weyn yihiinoo waa maamuusaya haddii uu marka ficil kula jiro inay dhulka galaan iyadoo taasi shaki male ibnu taymiya juska sideed iyo labaatanaad qofka ku farx uu leeyahayba in yacni islaamka iyo dadka muslimiinta hoos inay aadaan yacni qofka ku farxo ee acdaa'doodana inay kor noqdaan ku farxo nifaaqi cabdullaahi bnu ubay ku jiraa yuu yidhi marka shaafici warkiisa jaasuuska uu ku saabsanaa suuradaasaana bis ku saabsan yahay isagana saas u jawaabay waxaan kale waa istinbaad nin si uu u fahmay waay naam nin sida uu u fahmayna faysal ma aha naam shaaficina in loo tiiriyo ma noqonaysa taas oo kale ayb bacd ilaima marka xaadib wuxuu ku dhacay gaalnimo ma yihiin mase maaha qaar waxay leeyihiin waa gaalnimo isaga muxuu gaaloobi waaye ta'wiil dartiis ta'wiilku muxuu ahaa wuxuu is yidhi arrintan haddaad samayso adna waxbaad ku helaysaa diintana waxba kama dhibayso bacdi riwaayaat kutubu taariikh ama siiradana waa way sheegeen oo wuxuu warqadda uu qorayba waxaa ku qornayd maxamed ciidan uu soo wataa wax kastood samaysaanna waa idinka adkaana isaga marka wuxuu islahaa warkan aada gudbinaysaa kollaba nebiga waxba kama dhibaayo sidaasuu ta'wiilsaday ibnu xajaraana juska sideedaad ku sheegaya kitaabu tafsiir fatxulbaariga marka lowlaa ta'wiilkaas iyo waxa la midkaa waxay leeyihiin waxa uu sameeyey waa yihiin kufri aimada qaarna ma ahanay leeyihiin waa kufri sidaasaana fiican in la yidhaahdo loona badan yahay adigu nacam labadaas macnaa ku jira ayaa ayay ku kala sheegaan fa qaala wuxuu yidhi marka maa bi ila ahay wa qaala nebigu wuxuu yidhi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray xaadibow fa qaala wuxuu yidhi maa bi aniga dhexdayda ma ahanin ilaa an akuuna mu'minan billaahi inaan ahay qof alla rumeeyey maahani qof alla rumaysan wa aradtu waxaan doonay an yakuuna lii inuu ii ahaado cinda alqowmi qolada agtooda yani kufaaru maka waa yadun gacan xoogaa nicmo iyo abaal inaan ku yeesho ilmahayga lagu dhaafo qaala wuxuu yidhi sadaqa run buu sheegay yaa cumaru cumarow ninkan marka run buu sheegay awalaysa qad shahida badran miyounan beder xaadirin beder marka xaadirideeda iimaankiisa iyay tusee laakiin qofku beder hadduu xaadiro gaalnimo uu ku dhaco dhib male miya macnaha maahan saas beder haddii uu xaadiro xad min alxuduud ou galo waa laga dhaafayaa miya macnuhu maaha leanna misdax nebigu waa xaday soo maaha siddeetankii karbaash waa lagu dhuftay ahlu bederowna ahaa misdax xuduudda marka bedrinimo kuma dhacda iyada ayb lacala allaha alaca ilayhim waxaa laga yaabaa alla inuu fiiriyey reer beder faqaala uu yidhi icmaluu maa shiitum waxaad doontaan sameeya faqad wajabat lakum اljanna jannadii waa idiin waajibtay marka macnuhu waxay tahay de meeshaasay dallacaad fiican ku heleeno in alla tawfiiqda uu mar walba waafajiyo oo aynan diintaba ka laabanaynin fadamacat caynaa cumar cumar labadiisii indhood way ilmeeyeen wa qaala waqaala wa rasuuluhu aclam ayuu xadiidkan marka dilka jaasuuska qolada ma la ma la dilayo dhahaya kuwa waa la dilaya isaga bay qabsanayaan imaam maalig oo kalena wuxuu isaga madhabtiisu ay tahay imaamka maslaxadii wixii maslaxo u roon muslimkau ku sameyna hadduu doonana waa dilaya hadduu doonana waa iska daynaya leanna wuxuu leeyahay tacsiirna waayo baabkaas oo ma ahan baab oo xad ma aha hadday xad tahay waa waa la yskuma khilaafeen sida marka aimada qaar waxay fiirinayaan oo ay leeyihiin sababta loo daayey dilku waa waajibaya xaadib macno kalea looga dhaafay shaaficina wuxuu leey may macno kale ma jire shaygan baan ahayn gaalnimo cad wuxu hadday cad yihiin baa wax lagu dilaa laakiin haddaynan caddayn ma lagu dili karo ayb aduu meelahaasay kala joogaan oo iyaga marka cumar ninkan aan dilo nebigu ma dhihin lama dilo saa darteed marka in jaasuuska la dilaayay tusee bay leeyihiin ayb ayb marka waxaasna marka dadabcan waxay u baahan tahay qofka inay ku caddaadaan ama isagu qirto ikhtiyaarkiisa isagoon la garaacin ou qirto markhaatiyaal rasmi a ah lagu helo maxkamad la hor keeno ama ilaa dalika markaas waay marka qaadigu sida uu arko hadduu u arko ninkan in la xirana uu xirayaa hadduu dilkiisa arko u maslaxa roon yahay muslimkana dilkiisuu xukumayaa sidaas weyaalaakiin dadku iyagu hadday isku tuurtuuraan waxay noqonaysaa marka baab ninkii nin inuu dilo rababa macno usoo helayaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan man qaala qofkii yihi liakhiihi walaalkiis yaa kaafir qofkii yidhaahda qaala xadaanaa ismaaciil huwa bnu abi uways qaala xadaanii maaliku can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumar ana rasuula allahi sal ll slama qaal ayumaa rajulin ninkii ahoo qaala liakhiihi walaalkiis ku yiraahdo kaafirun yacni anta kaafirun faqad baa'a biha axaduhumaa midkood baa la laabtay kelmaddaas dhul ma dhacayso qaala xadahanaa marka tii hore feeri wuxuu yidhi ninku hadduu ta'wiil u yiraahdo qofkiina uunan ku sifaysnayn waa badbaadaya ninkii aan ta'wiil u dhihin ma badbaadayo taawiilka muctabarkaa iyo kaan muctabarkaayna waa ka hadalnay qala xadaثna sacيid بن dawud qala xadaثna malik ana naafica xadaثahu ana cabdالlahi bna cmar akhbarahu ana rasuula الlahi sal ه l slm qaal ida qaala lilaakari qofku hadduu mid kale ku yihaha kaafirun anta kaafirun faqad kafara axaduhumaa midkood baa gaaloobay in kaana aladii qaala lahu kaafiran kii uu ku yidhi kaafir hadduu yahay sidaas faqad sadaqa run buu sheegay wa in lam yakun kamaa qaala lahu haddii uunan ahayn sida uu u yidhi faqad baa'a aladii qaala lahu bilkufri waxaa la laabtay marka kii kufriga yidhi mas'aladan marka qofka gaal in la yidhaah ama yacdu caduwallaahi yaa munaafiq yaa kaafir waxyaabahaas in la yiraahdo wax ama mushrig masaa'il dhib badan waana masaa-il asmaa alaxkaam waxayna ku fiican tahay in aada layskaga fiiriyo culamada qaar waxaa laga wariyey eh, inay yidhaahdeen eh, labada dembi in lagu gafo qofka uu ku gafo qof gaal ahaa muslimnimadiisa inuu ictiqaadiyo iyo qof muslim ahaa inuu diinta ka saaro labadaas in lagu gafo waxaa gaf yar bay dhaheen qofkan gaal asagoo ah inaad muslimnimadiisa ku gafto tiraa waa muslim labaduba waa qalad laakiin middana yaa dhaanto oo waxay yidhaahdeen idkhaalu alfi kaafirin ashalu waa ka sahlan tahay min ikhraaji muslimin qof muslima saaridiis canidiin laga cani diini laga saaro qaar waxay yidhaahdaan cumarna waa ka wariyaan alkhaطأu fi fi lcafwi khayru min alkhaطأi fi lcuquubati sideedaba cuquubo iyo cafis in lagu gafo cafiskaa roon in lagu gafo leanna cuquubada macnaha kasii dambeeya waa gaal hala dilo marka la dilo haweenta in laga qaato wax badan baa is soo dabagelaya hadhow marka qaladkaas haddii gadaal uu ka soo baxo hala soxo haddii la yidhaha ma lasoo nooleyn karaa ninkii la dilayna lama soo nooleyn kara kan laakiin tadaarug iyo waa lagu samayn karaa haddii lagu gafo cafiska marka alkhaطأu fi اlcafwi khayru min alkhaطأi fi اlcuquubati ayb marka qofkii inuu yacni gaal la daayey ou noqdaa dhaanto muslim la dilay inuu noqdo khataray leedahay qofkii marka taawiil saa'iqa u haystana waa ka badbaadayaa kaan u haysaninna isagii bay markaa yacni ku noqonaya isaga laftiisa de markaa mawaanicdii waxbaa loo waa loo feerin baabu shamaatati alacdaa acdaada ama cadowga farxa far faraxooda yacni cadowgaaga inuu farxo ayb qaala xadaanaa cabdullaahi bnu muxamed wahuwa almusnadiyu اljucfiyu qala xadahanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can sumayin can abi صaalix can abi hurayrata ana الnabiya sal ll ly slama kaana yatacawadu nebiga wuxuu ahaa inuu alla ka magangelayo min suuءi اlqaضاء qadaha midkiisa xun wa shamaatat اlacdaa cadowga farxaddiisa yacnii cadowgaaga inuu farxo cadowgiisa inuu farxo buu alla ka magangeli jiray leanna cadowga farxidiisa waxaa laga wadaa faraxuhum wuxuu ku ahaanayaa un bibaliyatin tanzilu bilmucaadi ninka isaga cadowga ku balaayo ku habsatay unbuu ku farxayaa wax kale ku farxi maayo marka cadowgaaga marku farxo adigiibaa balaayo kugu habsatay marka allow ka magangeli jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam meeshaan marka min suu'i alqadaa baa la yidhi qadihii baa xumaan loo nisbeeyey qadaha iyo qadarkana allah yaa yaa yaa wax xukumo oo qadaro say noqonaysaa marka yacni min suu-i waxaa laga wadaa shaygii la xukumay xumaantiisa leanna waxaa weeyaan alficlu gayru lmafcuul walkhalqu gayru lmakhluuq abuuri yacni alle ficilkiisa iyo qadaraadiisa iyo qadaraaddaas uu wax qadarayo iyo khayr iyo shar wuxuu waxay ahaataba uu qadarayo iyada waa khayr mar walba ficilka alle sunciga ilaahay abuurista alle sifadan sifatu lkhalqi iyo yani eh, iyo ficilka alle xumaan male sharna male waa khayr kulligiis laakiin shartu intay ku jirtaana shartu waxay ku jirtaa makhluuqa wixii sifadaa alle wixii ku samaysmay ku dhex jirtaa waxa marka la tilmaamaya xumaanta marka ay ku jiraysaa waxaa weeyaan shaygaas halkan waxaa laga qaadanaa marka fiihi mashruuciyat listicaada in alla la magan galo sharta laga magan galo culammada qaar baa waxay yidhaahdaan maahan sida waa qaar baa diidaayo laakiin warkooda war la milicsanayo maaha sababta waxay leeyihiin wax kuu qoran inaad ka magan gasho alle maxaa ka soo kordhaayay waxay qornaana lama bedelaayo baab meeshaasay la aadeen daadi wax kuu qoran ma ogid waxaa laga yaabaa marka shaygani iyo sababtiisaba alla abuuro isticaadaduna waa min al asbaab asbaabta marka yacni sharta aynan kugu imaanaynin waay marka asbaabta inaad la imaanaysana alla waa qoray waana amrayba in lala imaado isticaadada nebigana un laban shar unbay ahayd wuxuu alla ka magangeli jiray waa shuruur shartaasna labay u qeybsantaa aalaamun wa asbaabuhaa cuquubaad iyo asbaabteed labadaas alla ka magangeli jira cuquubadeeda waa wixii kugu dhacayay ama asbaabtii keenaysay cuquubada ibnulqayim sidaasuu yidhi badaa'icu lfawaa'idka mucawidateynku ku dhex sharxay badaa'icu lfawaa'idka labada suurad sharax aad u qiimo badan uu marka saaray labada suuradoo suurat lfalaq iyo suurat nnaas meeshaas uu marka aada uga hadlay isticaadooyinka nebiga iyo meelaha ay ku wajahnaayeen baabu sarafi fi lmaali baabu bayaani xukmi sarafi ku xadgudubka filmaali maalkii lagu xadgudbo oo qofka uu yani xadkiisa dhaafiyo isticmaal zaa'ida isticmaalo wixii xukunkiisa caddayntiisiibu u baabiya qaala xadaثna cabdullahi bnu yuusuf wahuwa الtinisiyu qaala akhbaranaa maliku can suhayl bni abi صaalixin can abihi can abi hurayra ana rasuula اllahi sal ly slama qaal ina allaha yardaa lakum halaaثan alle saddex buu idinkaga raalli noqonayaa wayaskadu lakum halaaثan saddexna waa idinkugu caroonayaa yardaa lakum wuxuu idinkuga raalli noqonayaa an tacbuduuhu inaa caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an aydnan cibaadada cidna wax ugu darin midaan marka waa aakhiradoodii iyo wa an tactasimuu bixabliillaahi jamiican xarigga alle inaad ku dhegtaan idinkoo wada jiro iyadana adduuniya aakhiro liibaanay u tahay wa an tunaasixuu inaad u daacad noqotaan man wallaahu llaahu amrakum kuwow alla taladiina u dhiibay dadka alla uu taladiina u dhiibay inaad daacad u noqotaan ood u khayr miirtaan oo wanaaggooda un ka shaqaysaan oo idnaan goynin waxaa aada la yskugu amraa badanaa dadka waxaa ku abuuran <coughs> qofka madaxdaana da awoodow isbidayaa waxbau dulmin waxbau dulminayaa bani aadamkana naftooda waxaa ku jirta ninka ku dulmiyaa iska celi intiqaam ayuu bani aadamka asal ku yahay intiqaamkaas marka wax guudaa ku hallaabaya marka intiqaam gaar ahaaneed qofka isagoo sameynaya wax guud ku hallaabayaan saa darteeda waxaa loo yidhi nimankan iskaga sabra marba hadday islaamnimada ka bixin oo islaamnimadii haystaan wixii macsiya ku adeecinina kuna sabra dhibkooda taasna marka muslimiinta diinkooda ugu toosa ee waxaa ugu toosaya adduunyadooda leanna dhibla aan iyo nabadgelya markay helaan cadowgooda ugu yaraan un meelay uga soo jeesan karaan hadday laakiin kala firdhadaan oo la kala findhixiliyo oo midba dhinac u tuurmo oo iyagu isnacaano is-aamini waayaan de markaas cadowgooday micinsanayaan cadowgiina markaa iyaga wuu ku farxaaba dhibkaas ku dhacay wayakrahu lakum wuxuu idiin nacayaa alla qiila waqaala waa la yidhi iyo hebel sidaasuu yidhi ayb waxaada dadku u badan yihiin saasaa la saasaa lalahay saasaa la yidhi iyo hebel saasuu yidhi ayb waxaan hadda dadka maqaayadaha maalan markay fadhiyaan qiila waqaaladaasaa ka qaaliba sida badan waxaa laga yaabaa to subaxisoo usoo fariisto caawa ka kacaya intan qof war uu yidhi iyo unbay usarifa wa kahratu suaal wa kathrata su su-aal badi ayuu idiin nacay su-aal badidaa laba macnaa lagu macneeyo in lagu macneeyo baryada baryada badan ama in lagu macneeyo su-aalaha waxa dadka la weydiiyo ukhluudaadka su-aal aan marka madax adeyg iyo waxaan dhicinoo dadka la su-aalo iyo qofkaan tijaabi dartiis cilmi loo su-aalo iyo waxyaabahaas maya wa idaacat almaali iyo maal la dayaco idaacatlmaalka waa kan hadda waaba waxay ku jirtaa maxalu shaahidka halkan baabu sarafi fi lmaalana qala xadaثna cabdالlahi bnu saciid wahuwa abu saciidin اlashaj qala xadaثna saciid bnu mansuur huwa saaxibu sunan qala xadaثna ismaaciil bnu zakariya can cmr bni qaysi اlmulaa'iy can اlminhaal wahuwa alminhaal bnu cmri can saciid bni jubayr can ibni cabaas fii qowlihi caza wajala wmaa anfaqtum min shayin fahuwa yuklifhu wahuwa khayru raasiqiin aayaddaas qaala wuxuu yidhi fii gayri israafin xadgudub la-aan walaa taqtiirin ciriirin la-aan yani wixii aada bixisaan oo markaa yacni shay ah alle waa idin dhigayaa oo aakhira marka waa la idin kaydinayaa bixinta la sheegaa marka oo min shayin cumuumaa ku jira soo maa wamaa anfaqtum min shayin min shayin marka waa nakira fii siyaaqi nafyiyay taallaa cumuumay keenin cumuumkii buu rabaa marka inuu wax kamida ka bixiyo wuxuu leeyahay <coughs> fii gayri israafin walaa taqtiir markaad wax bixinaysa haddaad xadgudub samayso ama ciriiri zaa'ida samayso taas kuma jirto iyada waa qalad kuwaas baabuna baabu lmubadiriin kuwa maalka tuurtuuro xukunkooda caddayntiisa qaala xadaanaa qabiisatu huwa qabiisatu bnu cuqba qaala xadaanaa sufyaan can salamata huwa salamatu bnu kuhayl can muslimi اlbaطin waa muslim bnu cimraan can abilcubeydayn wa huwa wasmuhu mucaawiyat bnu sabra ayaa la yidhaha hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi lmufrad qaala sa'altu cabdallahi ayaan su-aalay ibnu mascuud can ilmubadiriin kuwa maalka tuurtuuro qaala wuxuu yidhi aladiina yunfiquuna fii gayri xaqin waa kuwa maalka ku bixiyo meelaan xaq ahayn idan marka waa tafsiir aada u qiimo badan waay ninku hadduu nagada maalka qofka tuurtuuro waxaan u naqaanaa ama qofka maalka ku fataalo ku ciyaaro yacni qofka maalkiisa aan dhaqaaleysanin halkan laakiin waxaa ku jirta maalkii waa dhaqaaleeyaa laakiin meesha uu wax ku bixinaayo waa meel shar ah shartaasna da waxbuu ka helayaa waana dhaqaaleysanama ayb marka taas oo kale ma ninkaas miyuunan mubadir ahayn ibnu mascuud wuxuu leeyahay aladiina yunfiquuna fii gayri xaqin nin kasta oo maalkiisa meelaan xaq ahayn ku bixiyo waa mubadir fuqahada qaarna waxay leeyihin xajri baaba lagu sameynaa markaas xajri waa la sharayaa maalkiisa waa laga xayirayaa qala xadaanaa caarim wahuwa moxamed bn اlfadl aلsaduusiyu qala xadaanaa hushaym qala xadaثna xuseyn can cikrimata can ibni cabaas almubadiriin qala almubadiriina fi gayri xaqin xaq la-aan kuwa maalka daadiyo oo tuurtuuro meelaan xaq ahayn bay maalkii ku bixinayaan meelahan marka wuxuu ku sameynayaa marka lahwiga ama meelahan iyaga xaaraantaba ah maalkii shaneemoo ku dhisayaa meelahan marka lagu tunto ayuu ku samaynayaa meelahan marka lahwiga dadku ku ciyaaraano ayuu ku samaynayaa dadkiibuu marka cibaadadii rabbiya ka mashquulinayaa wax daranoo ku mashquulina waxyaabahaas oo dhan marka fii hayri xaqintan yay soo gelaya qabaa-il buu iskugu dirayaa meel xun oo dhan oo xaaraana baabu islaaxi اlmanaazili guryaha hagaajintooda wuxuu kusoo arooray caddayntiisiibu u baab yahay ayb qala xadaثna cabdالlahi bn yusuf wahuwa الtinisiyu qala xadaثna leyth qala xadaثna bnu cajlan can zayd bni aslam can abihi qaala kana cumaru yaqulu clى اlmimber cumar mimberka korkiisa wuxuu ka dhihi jiray yaa ayuha الnaas dadow aslixuu calaykum hagaajiya mathaawiikum meelaha aada degan tihiin ay masaakinakum ayb guriga aada degan tihiin hagaajiya oo wasaqda iyo waxaa ka ilaaliya wa akiifuu cabsi geliya haadihi ljin haadihi aljinnaan jinnaan marka waxaa weeyaan abeesooyinka yaryarka iyo masaska masaskaasna weerara oo iska dila jinnaan waa jamcu jaanin qur-aanka soo kuma jirto kaanahaa jaanun walaa mudbiran walam yucaqib falamaa ra'aahaa tahtazu kaanahaa jaanun marka jamcu jaan weeyaan jinnaan abeesooyinka iyo masaska yareerka ah weerara kuwaasi oo dila qabla an tukiifakum intaynan idin cabsi gelinin idinka oo aynan idin weerarin way fainahu shaanigu wuxuu yahay lan yabduwa lakum muslimuuhaa idinsoo muuqan maayo idinsoo bixi maayo kuwooda muslimka ah ayb marka kuwooda muslimka muxuu ka wadaa marka abeese iyo yacni maa islaam iyo gaalnimo ka suurtoobay yacni wuxuu leeyahay jinka ayaa isku ekaysiiyo jinkaa isku ekaysiiyo sidaasuuna guryaha ku yimaadaa marka wuxuu leeyahay kuwa muslimiinta inta abeese isku soo ekaysiyaan idiin soo banbixi maayaan wa wainaa wallaahi baan ku dhaartee maa saalamnaahunna ma aanaan la heshiinin mundu caadaynaahunna intaan la dagaalanay heshiis lama noqonin intiiba aan la dagaalanay col aan kan aan la noqonay maba la heshiinin ayib xadiid muslim waxaa kusoo arooray madiine iyo kuwa guryaha lagu arko in saddex jeer layska ehbiyo oo saddex jeer in layska ehbiyo markuu kaa baxana aada iska daysid marka kalena la dilo haddii kalena aad dishid lacalla marka jin muslima yaa laga yaabaa iyo xadiid sidaa dhahayaanna waa jiraan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan annafaqatu fi lbinaa annafaqatu qarashka lagu bixiyo fi lbinaa'i dhismaha qofka inuu dhismo qarash ku bixiyo ayb binaa marka wuxuu ka wadaa anafaqatu fi lbinaa qarashka lagu bixinaayo dhismaha qaala xadaanaa cabdullahi bnu muusa ubayd cabdullaahi bnu muusa saasuu ii dhigeen muxuu ku dhigay ya in la fiirshay xooga u baahan tahay cubaydullahi bnu muusa inuu yahan filan wax cubaydullaahi u yaalla ma jira hay cubaydullaahi fiican leanna cubaydullaahi ibnu muusa wahuwa alcabsiyu baadaam israa-il isagaa ka wariyo waa cabdullahi ibnu muusa lama kulmin kulli ayb taqriib ma yaalla taqriibka ma yaalla taqriib waayahay wuxuu leeyahay marka can israa-iil can abi isxaaq can xaarihata bni mudarib can khabaabin wahuwa khabaab bnu larat qaala ina rajula nin qofku layujaru waa laga ajarsiiyaa fii kulli shayin shay kasto ila albinaa dhismo maahani carradan wuxuu geliye maahani ayb kaa isaga marka yani laga ajarsiin maayo haddii laakiin uu niyeysto ad wax fiican iyo uu sameynayo ama awqaaf qaaf uu ka damacsan yahay kuwaas kuma jiraan ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan camalu rajuli qofka shaqadiisa maca cumaalihi ou la shaqeeyo ayb marka binaa dhismaha layskama ajarsiinayo uu leeya waa dhismo ou wax dhisayo ounan ula qasdaynin alla u dhowaansho ama xaajadiisa ka badan ninkan guriga uu degi lahaa inuu dhisto ku noolaado ku hoydo wax fiican waa kaasi waa laga ajarsiina hadduu fiican la imaado haddii uu qurbo alle iyo ku jirana waa laga ajarsiinaa laa shaka ee markaan aan laga ajarsiinaynin xaajadiisa wax ka badan oo aan qurbana alle u dhawaashana aan ku jirin ayib baabu baabun camalu rajuli maca cumaalihi ninku inuu shaqaalihiisa la shaqeeyo kaalmeeyo qaala xadaanaa abu xafsi bnu caliyin yaa sheegi kara abu xafsi bnu caliyin waa camru bnu caliyin alfallaas aan soo marana camru bnu caliyin alfallaas abu xafs kunyadiibuu hadda magaciisa waa iska riday kunyadiibuu isticmaalay magaca aabihii buu ku dhejiyay ma la fahmaayo marka qof kale ad malaynay qala xadaanaa abu caasim wahuwa nabil adضaxaaku bnu mklad qala xadaanaa camru bnu wahbin الطaa'ifiyu wahuwa maqbul rawaa lahu albukhaariyu fi ladab اlmufrad wالnasaa-iyu camru bnu wahbin الطaa'ifiy wahuwa wahuwa saduq rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad faqط qala xadaanaa quطayf quطayfkaas waxaa la yihaha qudayfna waa la dhahaa bidaad bidaadi اlmucjama maqbulu rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wالnasaa-iyu kana marka nasaa-i iyo bukhaari ay ka wariyaan kan hore camru bnu wahbin الطaa'ifiyu isaga bukhaari bis baa ka wariyay kitaabkan ayb ana naafica ana naafica bna caasim ahbarahu huwa naafic bnu caasim bni curwata bni mascuud aلthaqafiy almakiy saduuq rawaa lahu lbukhaariyu fi ladab اlmufrad wالnasaa-iyu anahu samica cabdاllahi bna camrin ayuu maqlay qaala libni akhin lahu isagoo ku dhahayo wiilow adeer u yahay kharaja min alwahti ninkaasoo yacni markaa kasoo baxay yacni meesha xadiiqada iyo beerta kasoo baxay ayacmalu cumaaluka shaqaalahaaga ma shaqeynay ma shaqeeyaan qaala wuxuu yidhi laa adrii ma ogi ayb shaqaalahaagii ma shaqaynayaan shaqo miyay ku jiraan ma ogi buu yidhi qaala markaasuu cabdullaahi yidhi amaa low kunta haddaad ahaan lahayd thaqafiyan nin reer thaqiif la calimta waad ogaan lahayd maa yacmalu cumaaluka shaqaalahaagu waxay qabanayaan waad ogaa lahayd haddaad reer thaqiif tahay uma iltafata ilayna anaguna soo fiiriyey fa qaala wuxuu yidhi ina rajula qofka idaa camila maca cumaalihi shaqaalihiisa hadduu la shaqeeyo fii daarihi daartiisa dhexdeeda wa qaala abuu caasim maratan mar kale wuxuu yidhi fii maalihi ninka kula shaqeeyo shaqaalahaaga haddaad la shaqayso ood shaqada la qabato kaana caamilan buu noqonayaa nin shaqeeyey min cummaali illaahi caza wajal dadka alla u shaqeeyo ayuu ka mid noqonayaa qofkaas yacnii kaalmadaa uu kaalmaynayaa wax fiicanoo sidaasaa ah wanaagsan ayuu ka rabaa ayib xadiidkana waa saxiix baabun ay hada kani baabun baab weeyaan altadaawulu fi lbunyaan isku faanid dherer la yskugu faano xagga dhismaha ayib tadaawulkana wuxuu ku imaanayaa anaa kaa guri dheer iyo anaa kaa dheer ama wuxuu ku imaanaya waa kaa qurux badan yaha gurigan dhisay iyo maya keygaa qurux qala xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu abi uways qala xadaanii bnu abi zinaad huwa cabdالرaحman ibn abi الzinaad can abihi cabdالlahi bni dakwan can cabdالرaحman الأcraj can abi hurayrata can rasuuli الlahi sal ه ly slm qaal laa taquumu saacatu saacadda ma dha ma dhacayso xataa yatadaawala الnaasu ilaa dadka ay dherer iskugu faanaan fi lbunyaani dhismaha bukhaari kitaabu lfitan ayuu ku wariyey xadiid dheer buu ku dhex jiray calaamaatu saaca marka dadka dhismay mashquul ku noqonayaan anaa kaa dheer iyo anaa kaa dheer labaatan iyo dhowr sano ka hor meeshaan aan joogna hadda sidan ma ahaa jirin waxaanu saraa kuma oli jirin ayb qofkii joogi jiray waa yaqaanaa soddon sano ka hor guryo iska gaagaaban oo dadku uun iska de nin walbaa guri isaga uun ku jiray iyo ilmihiisa uu ku haystay ahayd haddana dherarkii waa kaasa xadkii waa dhaafayaan ayb dadkii midda kale baadiyaha joogi jiray baa yaa waxay dhisaayaan dabaqyo kii kale beledka joogayna wax ma allahu lmustacaan berigii hore nin uun waqti dheer joogo dadka dabaqyada dhisi karay wax yarayba ahaayeen magaaladan aadna ka fahmaysaan banaan guri saddex dabaqa caan magaaladan ka noqday nacam waxaa lagu leeyahay tarabiana lagu leeyahay nacam tarabiana berigiisa wax kale ma jirinoo saas oo kalea hadda marka tarabiana hadda muxuu joogaa muxuu yahay hadda waxba ma noqonin dadkiibaa hadda iska ayb nin waxaa laga yaabaa weliba hadda maalkan xaaraanta markuu aada usoo faafayna dhismayaalkii waaba xadkii waa ka baxeen banaan markabkaasuu aadayaa waxaa laga yaabaa marka ogaa intuu burcadbadeed iska noqdo inuu intaasoo malaayiin dollar inuu iska haysto nin labaatan sanaba aan gaarin muxuu sameynaa marka dhulow gelinaa marka guryuu ku dhisa waxay dhamaan marka allahu lmustacaan rasuulka marka calam min aclaami nubuwa waay marka xadiidkan sidaanuu tilmaamay waana dhacday waa ujeednaa waa kana khaliijkaasna sidoo kale wa meesha nebigu uu ka hadlayay sal ll slam berigaas hore lama aqoonin waxaas xaalkoodana waa adkaay bal kontameeyadii iyo waa xaalkooda aada u adkaay batroolkaana u dilaacay uu ka imaanayaa baabuur yacnii shafar ana waa wataa sarana cimaaradana waa leeyahay nacam cimaara cimaara uu ku leeyahay nacam magaciisana ma qori yaqaano waa iska badwi intaasuu maalin walbana ou dhisayaa allahu lmustacaan ayb ibnu xajar wuxuu yidhi wuxuu yihi waqad wujida alkahiiru min dalika wahuwa fi sdiyaad isaga wuxuu yihi waaba la helay yidhi wax badanoo waxaasa waana sii kordhaayeen mar walba qaala akhbaranaa cabdullaahi sidaana aniga ii taal akhbaranaa cabdullaahi laakiin nusaqa qaar waxaa ku yaal xadahanaa muxamadun qaala akhbaranaa cabdullaahi maxaa ku yaal cabdullahi unbaa taal bacdi nusaq waxay dhigeen moxamed moxamedkaasna waa moxamed bnu muqaatil qaala akhbaranaa cabdullahina waa cabdullahi bnu lmubaarak almarwasi qaala xadahanaa xuraysu bnu saa'ib wahuwa alhilaaliyu saduuqun yukhdi rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wa abu dawuud fi lmaraasil wاtirmidiy qaala samictu lxasana yaqulu xasanu lbasri kuntu adkulu buyuuta aswaaji الnabiy sal ll ly slam waxaan geli jiray xaasaska nebiga guryahooda fii khilaafati cuhmaana bni cafaan fa atanaawalu suqufahaa saqafkoodaan wax ka soo qabsanayay biyaddii gacanteedaan uga soo qabsanayay intaan guryahooda galo ayaan saqafkiibaan shay intaan ayaan kasoo qabsanayay gacanteydaan uga soo qabsan jiray maxay ku tusay marka dhismo dheer dheer inuunan ahayn oo dhismo gaaban ou ahaa marba haddii gacan looga soo qabsan karo ayb wabisanadi can cabdillaahi qaala ahbaranaa daawuud bnu qays qaala ra'aytu lxujuraati guryihii nebigan aan arkay buu yidhi min jariidi nakli iyagoo ka samaysan min jariidi nakli geetimireedka laamihiisa muqashaatan la daboolay min khaarijin xagga dambe laga soo gufeeyo laga soo daboolay bimusuuxi shacri yacnii maryo dhogor laga sameeyey yani maryo dhogor iyo laga sameeyey xagga dambe laga soo lagu soo cubay oo xagga dambe laga soo geliyo laga saaray ayb wa adunnu waxaan malaynayaa buu yidhi carda albeyti guriga ballarkiisa min baabi alxujrati laga soo bilaabo ilaa baabi lbeyt ilaa iyo albaabka guriga guriga albaabkiisa laga soo gaaro naxwan min sittin aw sabci adrucin waxay ahayd lix ama toddoba dhudhun yani qolka ilaa iyo albaabka weyn intaasu dhudhun buu ahaa lix ama toddoba mitir ma lix ama toddoba dhudhun waay ayb wa axzuru lbeyta guriga ayaan qiyaasayay buu yidhi addaakhila oo gudaha ah waxaan ku qiyaasayay buu yidhi cashara adrucin toban dhudhun wa adunnu waxaan malaynayaa sunkahu joogiisana bayna athamaani wa sabci inuu udhaxeeyo toddobo ama sideed dhudhun ayb naxwu dalika wawaqaftu cinda baabi caaishatan istaagay caaisha albaabkeeda agtiisa faidaa huwa mustaqbilun ilmagriba qorax dhaco ujeedaaba yani waxaan uu tilmaamayo dhan waa guri aan weyneyn oo un iska yar tadaawul marka maa jiri jirin awal waa gadaalu ka yimi qaala bisanadi can cabd illaahi qaala akhbaranaa caliy bnu mascadata can cabd illaahi aruumiy qaala dakaltu calaa umi طalqin ayaan u galay faqultu waxaan idhi maa aqsara saqfa beytiki gurigaaga saqafkiisa gaabi badanah haadaa kan ah qaalat waxay tidhi yaa bunay wiilkaygiiyo ina amiira almu'miniina cumara bna alkhadaab radia allahu canhu kataba ilaa cumaalihi shaqaalihiisa u qoray anlaa tudiiluu binaa'akum dhismayaalkiina ha dheeraynina fa inahu min shari ayaamikum maalmihiina aad sidaas yeeshaan kuwa ugu sharta badan w tadaa-ulkii markaa inuusan fiicnayn marka meeshaa ka keena hada aakiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed